waaxidin hal mid buu ahaaday weeye wa kullu mujtahidin mid kastoo dadaalana musiibun ayaduna waa laga hadli doonaa wey kul mujtahidin musiib mid kastoo dadaalana oo mujtahida oo xaq u lena musiib ayana waa laga hadli doonaa masaaisha ayadaa ayaa halkan looga hadli doonaa ijtihaadku marka usuuliyiintu sida caadadooda meesha gabagabada oo kitae kutub usuul fiqi inay dhigaan waa caadadooda waxayna u dhigahayaan isagii sidaan soo marnay fadwadii oo kale iyo dadka masaa'isha usuulka ah baxsinahaya oo ku ijtihaadahaya oo cillada la soo baxaya oo qiyaaska dhiga dhisahaya oo adilada anwaacdeeda cumuum iyo khusuus iyo mafhuum iyo manduuq iyo kala fahmaya inay culimmada yihiin iyo mujtahidiinta inay yihiin dadkaasaa rab halkaa in lagu caddeeyo iyo inuu yahay mansab muhiim ah oo shareecada islaamka meel muhiima ka jooga ayay maaa wadaadada u dhigeen wey marka dadka hawsha adilada iyo usuul fiqiga iyo usuusha ka fadwoonahaya ama baarahaya ama wax ka dhahaya aqwaashooda khilaafkooda iyo ijmaacooda la ictibaarinahayo inay mujtahidiinta yihiin maxaa mafaatida ti yihiin iyo ragga fadwoonahaya sidaas halkan loo dhigay marka waa baab muhiim ah oo qofka daalibulcilmiga la rabo inuu ogaado leanna wax badan baa ku xiran dadka fadwoonahaya iyo dadka wax sheegahaya baa miisaankoodii baa ku xiran wey wuxuu yidhi marka sheekhu alijtihaadu ijtihaadku marka waa muhiima ah, wey waa abwaabta shareecada ka mida weeye ayb alijtihaadu dadaalku fii curfi اlfuqahaa fuqahada curfigooda fuqahada dee usuuliyiin iyo fuqahaa labaduba macnaha curfigooda waxaa weeye istifraaqu waa inaad bixiso alwusca awooddaada iyo taaqadaada waa inaad bixiso istifraaq curfiga iyo caadada iyo dhaqanka lagu yaqaano fuqahada ay u yaqaanaan ijtihaadka waxaa weeye istifraaqu inaad bixiso oo dhiibto alwusca ee aطlaaqa awooddaadii tabartaadii iyo qadarkaaga inaad bixiso ayaa la yidhaahdaa iyo wabadlu inaad bixiso almajhuud shaygii tabarta majhuud iyo wasc marka waa isku macno wey wabadlu inaad bixiso weeye bmacnaa dafci inaad bixisoo dhiibto almajhuud tabartaadii awooddaadii waa inaad dhiibto fii alabi اlxukm sharciyi xukunka sharciga alabkiisa iyo helistiisa waa inaad awooddaada iyo daaqada tabartaada aad ku bixiso weeye ayb marka isilaaxi wey laakiin luqa alcarabiya markii la yajahada macnaha qofku inuu mashaqo iyo wax maxaa la yidhaha culus maxaa la yidhaahdaa abbaaro oo u sameeyo ayaa la yidhaahdaa wey taasoo luqal carabiya la yidhahda middaan iyada waa istilaaxiyo wax dhibana male waa iska ag dhow yihin marka curfiga iyo istilaaxiga hadda curfigana waxaa laga wadaa musalax wixii la ohan jiray musalax ayaa maxaa la yidha ama istilax wixii la ohan jiray musalax wixii la ohan jiray cafwan musalax ama wixii la ohan jiray tacriif wey haddan waxa looga jeeda istilaaxigii ee curfiga ahaa oo sharciga ahaa waxa looga jeeda wey marka sidaa ayaa lagu tacriifiyey oo ah inaad awooddaada iyo tabartaada shayga meesha ugu dambaysay aad ka gaarto bimacnaa miaal hadda maxsuusa haddii lagu macneeyo ijtihaadka waxay yidhahan culimmadu waa in guri afar mitira oo qol yar ah lagu yidhahdo gurigan alaabtaasaa ku jirtee ka soo saar shaygaa noocaasoo noocaasa oo taqaanay qolka wuu ku jira ka soo saar baa lagu yidhi ayib adiga wax dhiba ma qabtid oo mawaanic kuguma quman indhaha ma li'id ma xanuunsanid gurigu mugdi ma aha cabsi kuma hayso wax dhib ma jiraan adiguna caadi baa tahay aalaadkaaga aragtida iyo caqli imsaaxi waa kuu dhammaystiran tahay qolkana wax kaloo dhib kama jiraan ayb waxaa lagu yidhi qolka marka shayga noocaasa ku jira ka soo saar qolkii baad gashay waad baartay dhinac walbaad u rogtay alaabto dhan banaanka uga saartay waa dabadgediday go'aan waxaad ku qaadatay qolkaa inuusan shaygaa ku jirin marka go'aankaasoo kale aad gaarto ayaa waxaa la odhan karaa qofkaanu he ijtahada waa dadaalay masaladii wuu baaray waxaa leeya wuu soo salxaaray go'aan buu ka gaaray markaan baa la odhan karaa ayb laakiin inta ay qalbiga kaaga taagan tahay warniyow amuu meesha ku jiraa amuu xaggaa ku jira amuu laabkaa ku jira oo weli abaltamayso ee weli hawsha ijtihaad iyo badl majhuud iyo maxaa le istifraaq wuusci midna maadan gaarin marka taasaa laga wadaa muxuu ku yiri sheekh wal sharci wal axkaamta iyo xukumadu maxaa le waxa xukun la yidhahd sidiisaba darbaani waa laba nooc wey caqli waa sharci wey bimacnaa xukmun caqliyin wa xukmun sharciyin wey axkaamta labadaasa loo qaybiya xukun sharci caqliga iyo xukun sharciga loo qaybiya xukun xagga caqliga laga qaadanayo iyo fahamka iyo garaadka bini aadamka iyo xukun sharciyo xagga shareecada laga qaadanayo ilaah iyo rasuulkiisa laga sugahayo fa ama alcaqliyu ay xukmu alcaqli xukunka caqliga soo ma aha waan soo mar shala soo marnay foo waxaa weeye ka xuduud alcaalami caalamka inuu gadaal ka yimid kownkan iyo adduunyadan aan ku noolnay inay gadaal ka timid oo jiray wakhti aysan jirin siban waxaa jiray kownkan uusan jirin oo dhexdeenna yaalla ayaa ka mida qof kastoo gaala maanta haddii la tuso waxaa la yidhahdo caqli sheegana aqoon sheegana luqadahoo dhan yaqaan ile ka waran haddii la yidhahdo wuu ictiraafaya xaq inuu yahay tanaaqudna uusan lahayn marka ibaat nubuwaat ama ibaat maxaa le nubuwa nebinimadeena la sugo wey iyo wakayru daalika kuwaas waxaan ahayn aan kuu soo sheegnay oo min usuuli dayaanaat diinaha usuushoodaa wey nusuul eh, maxaa la yidhaha diyaanaad diyaanaadka usuushoodaa wey asle ay ku taagan yihin wada ilaahay subxaana jiritaankiisa iyo inuu eh, maxaa la asagu khaaliq yahay iyo sifaadka uu leeyahay iyo ambiya ilahay inuu soo diray iyo nebi maxamed alay slam inuu soo diray maxaa la yidhaha diin xaqa la yimid waa usuul diyaanaad weeye diinaha usuusha iyo aslada ay ku taagan yihin weeye wuxuuki walxaqu xaqii iyo sawaabkiina fi hadihi masaa'il masaa'ishan ayada ah oo maxay tahay masaa'il caqliya wey fi hadihi masaa'il masaa'il caqliya Hmm, fii waaxidin hal qowl wey culummadu hadday isku maandhaafaan ama isku khilaafaan ama laysku qabtaan oo lagaba hadlaba biniaadanku laysku qabto qowlka xaqaah waa hal mid weeye ma aha hebelna maxaa l garle hebelna garle maya walxaqu fii hadi masaa'il masaa'il caqliya waxaa weeye fii waaxidin wey hal qowl buu ku jira wey ma tacadudow hebelna waa garle hebelna garle maya lama ogola muslimiintu waa saxan yihiin yahuuduna waa saxanta nasaaradu waa saxan yihin maya lama ogola wamaa cadaahu qowlka w maxaa la yidhahdaa waaxidkaas wamaa cadaahu waaxidkaas maa l ama qowlka xaqa ciddii wixii ka soo harana baailun waa baail weeye iyo sheekabareley weye waa la tuurahayaa wa nuqila waxaa la xikaayadoo laga soo raray weeye can abi cubaydilaahi ibn اxasan alcambari annahu qaala sidii shalay baa noo qoran soo ma jeedeen waa xukiya can abi cubaydilaahi ibn اxasan alcambari shalay marka soo saxnay in maa ninkaa magaciisa la yihahdo cubaydilaahi ibn اxasan ibn اxusayn maxaa la yihah tamiimi alcambari in la yihah waa soo sheegen shalan ka soo hadalnay annahu qaala wuxuu yidhi kula mujtahidin mid kastoo ijtihaada fiusuuli usuusha usuul dayaanaad wey hadda la soco fiusuuli usuul dayaanaad diimaha aslado qof kastoo dadaala oo mujtahida musiibun waa asiibay mid walba waa gar leeyahay mid walba waa gar leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qaala yidhi marka taas waa isaga qowlkiisa wey qowlkiisa asagu sidaasu maray isaga keliya maala ninkii la ohan jira jaaxid maxaa laya baxri ibn cumaan miyu la ohan jiro asagna muctaziligaha rag noocaasa saas qabaa jira rag noocaasa saas qabaa jira ragga laga soo laga soo raro janis aan ku aqriyo umaanan helin laakiin waan arka hadda ka hor laga soo raro asna dadka ahlulkitaabka iyo gaaladu hadduusan mucaanid ahayn hawshuu awood ku bixiyo waa musiibku noqonaya wadaadada laga soo raro waxaa ka mida ah ninka la yaqaad albaydaaw wadaadka ninka iskale kitaabka usuulfiqiga oad garanaysaan maxaa la yidhahdaa minhaajul wusuulka ayaa ka mida wey iga laga soo raro kitaab la yidhaahdo qaayat alquswa fi lfatwa oo fiqigana wuu leey loo majaalada lagu tacqiijiyey oo fiican wuu leeyahay wey tafsiirkana waa leey oad garanaysaan tafsiirka oad garanaysaan anwaar marka ninka asaga ragga laga soo raray buu ka mid yahay kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo awaalic awaalic oo kaga hadlay caqaa'idda iyo masaa'isha kaga hadlay ayuu leeyahay marka janis malan fiir marka wadaadada laga soo raro uu ka mid yahay asaguna hawsha iyada ah marka hawl qatarow hawsha ayada hawl khatara ah oo aad u liidata weeye si kasta aatee qowlka asaga oo ninka la yidhaahdo eh, abulxasan cubaydillahi ibnulxasan alcambari qowlka maadaama uu yahay nin muxadisa oo faqiiha oo caalim aha oo qaadi basre ka aha qowlkiisaasi wadaadadu in badan inay ta'wiiliyaan oo tafsiiraan oo wej u bixiyaan iyo isku dayaan kaasa la isku dayo laakiin sida sawaabka waxaa weeye nin intaana ka tegin wuxuu sheegaa shaaibi wuxuu sheegaa shaaibi iyo keyrkiisa waxay sheegaan weliba kitaabkiisa ictisaamka uu ku difaacaa inuu maqaaladaa ka soo noqday maqaalada iyada inuu ka soo noqday bay sheegaan alcilmu cindana wadaadda badanoo sheegaysa hawshaa waa jiraan waxyaalahay ku sheegaan waxaa ka mida maqaalo uu leeyahay baa jirta oo kutubtana aad ugu qoran oo laga yaab dadku inaysan ku baraarugin oo maxay tahay isagoo maalin jooga meel haddaan muqaadi ah nin caalim oo faqiih ahaa caabida isagoo meel jooga janaasadiisaas la isugu yimid yaa masale la weydiiyey masladii markuu la weydiiyey buu ka jawaaba markuu jawaabay masladii ka hadlay baa ninkii la ohan jiray waraaqda usoo qori jiray imaamu shaafici mxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi ibnu xasaan ayaa wuxuu ku yidhi aslaxa kalayaa sheekh akhta'atami fi lmas'ala masalada waad ku gaftay nin ardayuna ah marka wuxuu masla sheekh allah ku hagaajiyey waad ku gaftay masalada sawaabkadi waa saas buu shaamsadu sharxa ninka la yidhaahdo cubaydilaahi wuu aamusay madax xoogaa la halaadiyey hawshii wuu fiiriyey wuxuu yidhi waa saxwi waa saxwi sidaa sheegtaa saxa buu yidhi marka hadal buu yidhi marka kutubta suhdiga iyo fiqiga iyo mahadii aad ugu qoran maqaalaadka oo ah wuxuu yidhi inaan xaqa aqbalo an akuuna maxaa la yidhaahdaa danaman maxaa laya fi lxaqi inaan xaqa sayntiisa ahaado oo dadka xaqa rumaysan kuwooda ugu liita aan ahaado axabu ilaya an akuuna ra'san fi lbaaطil inaan ahaado nin madaxa oo balaaya ka dhacday oo baadilka hogaamiya oo la sheega inaan ahaado waxaa weeye wax ma taraysiyo waxaa iiga fiican oon jecelahay dadka xaqa rumaysan oo sawaabka u hogaansama kuwooda liita oo maxaa saynta ku yaalla inaan ahaada iiga fiican maqaalada ayada marka waxay dhahay ninkan insaafkiisa iyo ninka ardayga baraarujiyey uu ka soo noqday waxay ku tusaysaa hee inuu nin munsif ahaa masaa'ishan uu ka toobad keenay waa howlaha loo daliilsado ayay ka mid tahay howlaha loo daliilsado ayay ka mid tahay tahay si kasta hati marka masalada ayada ah waa un masale maxaa layaha kutubta aad ugu qoran oo maxaa lay meel walba taalo wey meel walba taalo marka ta'wiiltiisu hadda rabaa inuu bilaabo shiraasi wey marka haddii saa la yidhaahdo dee oo kulli mujtahid fi usuul maxaa la yidhaha diyaanad waa musiib haddii la yidhaho masale khatara wey isagii ragga kaloo la sheegayba marka qowlka qaabkee loo fasirahaya ma wuxuu ka wadaa tusaale ahaan yahuud iyo nasaara iyo oo dhinaca iyo muslimiinta oo dhinaca mid walba waa musiib yuu ka wadaa mise muslimiinta dhexdeeda waxaan isku hayno waxay leeyihin murjia waxay leeyihin salafiyiintu waxay leeyihin khawaarij waxay leeyihin miyuu ka wadaa ma annaga dhexdanada muslimiinta iyo firaqa muslimiinta miyuu ka wadaa mise bannaanka xataa ka wada taasaa marka lagu isku qabtay oo laga niqaasho wuxuu yidhi oo min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, man baa ka mid ah, a qaala yidhi man baa ka mid a ah, qaala yidhi weeye minnaas man xamalka cafw minnaas dadka man baa ka mid a ah, xamala ku xambaaray haada alqowli oraahdan ayada ah oo kullu mujtahidin musiib fii usuuli dayaanaadka ah waxaa weeye oo minhu min maxaa la yidhaahdaa ka ahaaday alcambari ka ahaaday calaa annahu asagu cambari inamaa araada wuxuu la doonay oo hawshaas ula jeedaa fii usuuli diyaanaati diimaha asalladooda allatii taasoo usuushaasoo yakhtalifu isku maandhaafay fiiha dhexdeeda ahlulqiblati dadka nebi maxamed rumeeyey oo raacay oo xagga qiblada u jeesta dadka qiblada u jeestoo tukada hadday raaan mubtadac ahaade qaarkood ha la takfiiriyo ha la tabdiiciyo ha la tafsiiqiyo kuwa maaa wanaagsan ha ku jireene aqwaasha noocaasa alatii yakhtalif fiiha ahlulqibla ayuu ujeedaa shuqulna kuma laha yahuud iyo nasaara hadday ijtihaadaan waa musiibiin uma ujeedo waa dalkaas amray wayarjicu wayna u noqonhayaan w wliba hadalka si fasira wayarjicu way u noqonhayaan wey almukhtalifuuna wey fii ahli اlqibla waxay u noqonhayaan wayarjicu mukhaalifuuna kuwa iskhilaafaya waxay u noqonhayaan fiiha fi اlaqwaal waxay ugu noqonhayaan wey fiiha fi اlaqwaal waxay ugu noqonhayaan weeye ila alaayaat aayaad bay u noqonayaan aayaad qur'aana ayay deliisanayaan iyo wa aasaar iyo axaadiis bay deliisanayaan wey aaaar xadiis bay deliisanayaan oo mukhtalifatun maxaa layihahda muxtamilatun ixtimaalaysa suurtagal ka tahay lita'wiili ila ta'wiiliya wey nimanka waxay deliishanayaan usuulu dayaanaadka isku khilaafsan waxay deliishanayaan aayaad iyo aasaar iyo axaadiis oo maxaa la yidhahdaa mukhtalifatun ah oo muxtamilatun lita'wiil ah oo maxaa la ixtimaasha ayay deliisanayaan awshay deliisanahayaan marka nimankan meel meel cidlaa fadhiya maaho mar hadday aayaad iyo axaadiis iyo aataar deliisanahayaan waxaa weeye niman meel cidlaa fadhiya maana nimanka waa niman muslimiina aayaad bay soo jiidahayaan xadiis bay soo dhifanahayaan nimanku marka warkooda saas muxtamalatu lita'wiil weeye ee qadciyaad ma khilaafayaan tusaale ka ru'yati ru'yat illahi caza wajal alla ma la arkay mise lama arkay laisku hayo waad ogtihiin wey laakiin saxiix waa in la arkaya alla subxaana wa tacala annusuus maxaa la aayaat alqur'aan iyo xadiis saxiixa fi saxiixayn iyo keyrkeedba iyo daahir alqur'aan iyo madhab الصaxaaba wasalaf waxaa weeye alla subxaana wa tacala in la arkahayo weeye fi laakhira iyo waa maaa l afcaal khalqu afcaal cibaad wey addoommadu ma iyaga ficilkooda sameeya mise ma sameeyaan ayna masale laysku hayood ogtihiin wey bukhaari kitaab gooni oo khalqu afcaal cibaad yira uu ka alifay wey wasawaabuna waxaa weeye addoommadu ficilkooda inaysan abuurin sida muctasilada iyo keyrkooda ay qabaan iyo jahmiyadu maya ma aha wey waxaa weye addoommadu ficilkooda ma abuuraane alle subxana wataala abuura laakiin ayagu kasab iyo shaqo iyo camal bay ku leeyihiin waa saxiix masaaisha noocaasa iyo watajsiim iyo in maxaa leeyaha tajsiim in la yihahda alle jismi loo nisbeeyo jismi in loo nisbeeyo tajsiibka dee markii la yidhaahdo mujasim waad garanaysaa dadka salafiyiinta iyo ahlulxaqa ah ayaa ahlulbiduc in badan waxay dhahaan mujasima yidhaahdaan waxay u dhahayaanna waxaa ka mida ah, waxay leeyihiin alla maadaamay u sugeen weji u sugeen oo gacan u sugeen oo alla subxaana wa carshigu u sugeen oo howlahaasoo dhan u sugeen tashbiih makhluuqa oo jismiyaa ka soo marka mujasima ayay yihahn marka dadka xaqa uga cayriyaan marka war baaila war baaila wax jira maaha cid mana qabaan maxaa lihi dadka ahlu xaqa ma qabaan masalada masalada salafiyiinta iyo saxaabada taabiciin iyo halaqii aimadu ma qabaan laakiin nimankan baa magaca ula baxay oo kulliha xashawiye iyo mujasime iyo ayaga hawshaas la baxay wey marka waa war baatila marka ayaga laftooda magacyaa loo bixin w iyaga laftooda magacyaa loo bixin si kasta aatee iyo taas wey ilaaha jismi ma loo nisbayn karaa howlaha noocaas oo laysku hayo ahlulqibli isku hayaan ama ay leeyihiin weeyu ula jeedaa bay dheheen iyo wma ashbaha daalika kuwa wixii shabaha duuna ma shay sokadiis way yarjicuu noqonaya ilaa ikhtilaafi ismaandhaafka bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda iyo wahayrihim ayaga hayrkooda ay sahayaan oo min ahli adyaan dadka diimaha kala haystaa dadka diimaha kala haysto min alyahuudi wanasaara walbuudiyiin wahayrihim washayaaiin kuwaas iyo muslimiinta dhexda khilaafka oo diimaha laysku haya maya bay dheen wadaad saasay ku fasireen maata waxay dhhen wadaadkan qowlkiisu uu leeyahay musiib kul mujrim muslim fi usuul dayaaraat uu leeyahay wuxuu ula jeedaa waa bayna almuslimiin dhexdooda bayna almuslimiin ayb marka bayna almuslimiin lafteed hadii la waa baatil laftigeedu oo lafteedu waxba macnaa ma tarayso waa baatil lafteed hadii la muslimiinta hadii lagu fasiro waa baatil wey waxyaalaha laga soo raro waxaa ka mid a ah kale wuxuu yihaahdaa markii laga hadlay qadarka maslaة اqadr marki laga hadlay waad ogtii niman qadariye la yihaahdo oo inkaar qabaa jiro maxaa la yihahdaa cimrani ninkii sharxay kitaabkan muhadabka shiraasi kitaabka hadda wadaadka kitaab akrinayno shiraasi kitaabkiisa muhadabka de imaam nawi waatuu sharxo dhex uga dhintay laakiin kitaab waxaa jira dhammaystiran oo wadaad yemani oo iska le cimrani la yihaahdo oo weliba wadaadka cimraan isagoo nin salfi caqiida fiican waa kitaab la yihaahdo wuxuu leeyahay uu kaga hadlay qadariya qadarida uu kaga hadlay iyo ashaacirada iyo murjiada iyo nimankaas nimanka qadirada ashraarta qadiratu ashraar loo yaqaano dhibka badan waxay qadarka waa nimanka diidan loo yaqaano wuxuu yidhi marka cambari markuu ka hadlay nimanka wuxuu yidhi nimanka haaulaa buu yidhi maxaa la nazahu allah caza wajal ilahi bay nasihin nimanka qadarka sugay oo salafiyada iyo wuxuu yidhi haaulaahi cadamu allah alla weyneeyey labadu gar leeyihin haaulaahi nasakh اllah caزa wajal allay hufeen wahaulaai cadam ullah allay weyneeyey labada markaa gar leeyihin marka labada hataa inaga ka leexdin marka qadarka diiday muxuu ku yidhi nasakh اllah caزa wajal allay tansiihiyeen oo maxay sameeyeen waxay dhaheen buu yidhi waxay alle ka nasaheen in la yidhaahdo alla waa ogyaho asagaa sameeyey zinada iyo kufriga iyo gaalnimada iyo macaasida koonka ka dhacaysa allaa sameeyey oo min qadarihi bay ku ahaatay in la yidhaahdo hawsha alle in laga nasaho oo nimanka qadarka diidan ay dhahaan waa hawreer saraaw waa fiican tahay nasakh اllah caزa wajal maxay yihiin nimanka qadarkaas way ka war oo min asacaawa wagayrihi macali oo nusuus ay ku soo hortay ma ka war haaulaa cadam allah allay weyneeyin oo maxay tahay weynayntu waxay diideen oo alle ka maxaa la ka weyneeyeen buyi in wuxuusan ogeyn ay kownkan ka dhaco in la yidhaha nin baa sinaysto alla ma ogo mid baa wax dilo alla ma ogo mid baa been sheego alla ma ogo qof baa in hawshaa la yihahdo alle in laga weyneeyo oo alle jahli lagu xukumo ayada lafteedu maxaa la yidhahda cadam allah haaulaayo markaas ooma jeedin labadiiba waa garsiiye labadii waa gartay marka xataa haddii la yihaahdo waa usuul maxaa la yihahda bayn almuslimiin hadii dadka ahluqiblada la yihahdo aqwaasha aad u liidato noocaasu leeyahay waxaa ka mid a ah aqwaasha saxaabada isdagaalay wuxuu yidhi labaduba waa saxan yihiin xaq iyo waajibay labaduna fulinahayeen labadu xaq iyo waajibay fulinahayeen qodaana qodaa la dagaalamaan maxaa leeyahay sawaab iyo sax bay ahayd kuwaana inay la dagaalamaan sixbay sawaab bay ahayd sidaas waab ahayd ayuu ha ijtihaadeen waxa laga rafcinaya waa dembiga laakiin miyuusan jirin mukti iyo musiib miyuusan jirin mayba labadu waa ku siman yihiin kuwaana sawaabay sameyen kuwaana sawaabay sameeyan marka haddii la yidhaha xataa bayn almuslimiin sida hadda hadalkiisan lagu ta'wiiliyey la yidhaahdo bayn almuslimiin lafteeda ma aha inay wada saxan yihin maaha laakiin waxaa jira mukhti iyo musiibbaa jira kaa gafay baa la fiirin hadduu mujtahid ya xaq uloo ijtihaaday waxaa weeye wuxuu gafay sawaabkii iyo natiijadii u gafi ma ahane laakiin marfuucu can اlimi weeye waanaan imaan doontaa insha allahu tacala waxba yaan ka hordhe marka ataa qowlka muslimiin haddii la yihahdo baail wey laftigiisu wey waxba macnaha uma tarahayo wadaliil buu ku yihi shidaasi daliilkii xujada waxaa weye calaa fasaadi qowlihi qowlkiisu inuu faasid iyo baatil yahay huwa waxaa weeye ana hadi alaqwaal aqwaashan iyadoo xataa muslimiinta dhexdooda dhacday weye almukhtalifatu maxaa la yidhaha iskhilaaftay weye almukhaalifatu dhacafa ana hadi alaqwaal huwa waxaa weeye fasaadkii daliilka maxaa la daliilka kutuya fasaadki waxa weye ana hadi alaqwaal almukhaalifatu oo khilaaftay lilxaqi xaqa khilaaftay weeye oo min tajziimi maxaa la ila jismi loo nisbeeye waa qowl baatile eh iyo wanafyu ifaat ifaatka alle in laga nafyiyo he mimaa shaygii bay kama tahay nuskha saasaa ku qoran annaga waxaan noo qoran laa yajuusu wuruudu sharci biha haddii lasaa lagu macnayna waa dhici kartaa iyo wanafyu ifaati laa yajuusu ma bannaano weeye wuruud harci harcigu inuu ku soo arooro biha hawshaan ku soo arooro aqwaashan ayada oo mukhaalifata lisawaab ah mukhaalifata lilxaqa inuu sharcigu ku soo arooro ma dhici karta buu jiraa sidaas ku yiru tahay nusa qaar marka waxaa ku qoran wa nafyu sifaati mima shaygii bay ka mid tahay wey masaa'ishaanu laa yajuusu usan bannaanayn wuruudu sharci biha inuu sharcigu ku soo arooro ayib marka hadday saas tahay falaa yajuusu ma bannaana an yakuuna inuu ahdo almukhaalifu fiiha aqwaashan midka maxaa leeyaha khilaafka sameeyey musiiban inuu xaqii asiiba maba dhici karta hawshaa iyadaao lanno hawlaysan bannaanayn sharcigun ku soo arooro oo ilahay sifaadkiisa in la inkiraa oo jismi in loo nisbeeyo qofkii muslim sheeganahayoo maray inaad tirahdo waa xaqle waa sawaab inaad tirahdo baatil wey muslimna maa qofka asaga kalqawli ayna la macno noqonaysaa wey kalqawli qoladii ku qawsho ku hadashay bitaliii in allaha aaliun nimankiir bay lanna wax rusushu ay inkireen oo diideen ayay dad firaqa sheeganaya islaamka sheeganaya ay ku qawleen wey ay ku qawleen oo hadleen nusuusha ayadaana nusuusa ayada ambiyada ka timid nusuusha ka timidna maxaa la yidhaahdaa waa waa ta'wiiliyeen oo ta'wiil baatil oo tacasufa ayay ayay ta'wiiliyeen wey marka kal maxaa la yidhaha bitasiris bay la macno tahay wey iyo wa takdiib rusul iyo la beeniyo ayay tanu la mid tahay wey marka adoo yidhi dadkii rususha beeniyey oo ina laa taalu yihi qowlkoodu waa sawaab oo waa ijtihaadeen ayay la macno tahay weye inaad dadkan mukhaalifuun lilxaqa qowlkooda aad sugto marka war jira maaho mar hadduusan mima laa yajuusu wuruudu sharci biha harcigun ku sooraysa bannaanayn falaa yajuusu ma bannaana an yakuuna almukhaalifu fiiha aqwaashan qofka khilaafka leeyihi musiiban mid maxaa la yidha xaq asiibay inuu yahay ma dhici karta buuri ka taqabaso fasl ama ama harciyatu soo maaha aakaam harciya ama aakaam harciya soo maaha fadarbani waa laba nooc buu ku yiri fadarbani laba nooc duduubka waxaa weeye masalada iyadaa oo mukhaalif markii laga hadlayo diyaanaadka sidaa shiraasi uu sheegay ayaa saxiixa weeye usuulu diyaanaad almaxaa la almusiibu waaxid weeye almusiibu waaxid weye warka marka cambari iyo kayrkiis iyo jaaxid iyo laga soo raray iyo baydaawi laga soo raray hadday ka sugnaado kitaabkiisaas tawaalic in la akriyu u baahan yahay waxa weye war baatila weye war jiran maaha ama harciyaad soomaaha axkaamta harciga sooma fadarbaan ayadaa laba nooc qaybsamaysa caqliyaadka waa ka soo baxana darbu nooc yasuuqu waxaa bannaan weye fiihi dhexdiisa alijtihaad in lagu ijtihaado wa darbuna waxaa bannaan maxaa waa darbu noocna laa yasuuqu ma bannaana fiihi dhexdiisa alijtihaad in ijtihaado ma bannaana kuwan soo marra wey fa amaa ma maxaa leeya darbi soo maaha faama ma darbi soo maaha laa yasuuqa aysan bannaanayn fiihi dhexdiisa alijtihaad in lagu ijtihaado facala darbayni laba nooc weeye mid aysan bana axkaamta sharciga oo aysan banayn in lagu ijtihaado labay u qaybsamaysa iska fiir wey axaduhum waa midkood waxaa weeye maa culima wixii la ogaaday min diini rasuuli salawat nabi maxamed diinta waxaa looga ogaada daruuratan si dirqiya ayaa laga ogaadaya qof wali waa ogyahy cilmina uma baana iyo inuu macallin kuu sharxo waa daruuri wey waa dirqi wey ka salawaat almafruuda salaadaha faradkaa weye salaadaha faradkaa dee shanta iyo wixii kale oo maxaa leeya lagu daro wey maaa maa noonahayaan janaaisti o kale yaa la mida wey jumcadii kuwaasa la mida iyo wazakawaat sakawaadka kuwooda waajibkaa wey sakawaadka kuwooda waajibkaa ayaa ka mida wey iyo wataxriim zina zinadu inay xaaraam tahay iyo walliwaati iyo maxaa la yidhaahdaa rag inay wax iska raadiyaan iyo midkii ay ohan jireen maxaa la yidhahda kuuntadhacay ohan jireen waxaas iyaguna inay baatil xaaraam yihiin kulligood waa macruuf wey wa shurbu lkhamri khamre in la cabo iyo wagayru daalika kuwaas waxaan ahayn oo dhan waa min adaruuriyaat weeye hawl ogol yahay oo khilaaf ka furan yahay ama ijtihaad ka furan yaho laga ijtihaadana ma aho faman khaalafa qofka khilaafa oo ka booda fii shayin min daalika kuwan lagu soo sheegay min daalika madkuurkan lagu soo sheegay wadaadku soo tiriyey bacda alcilmi bihi markuu hawshaa cilmi iyo macrifo u yeesho fa huwa kaafirun kaa asagaa waa gaal buu ku leeyay kaa asaga laba cali isweydiin mayso waa gaal wey midka asaga maxaa dhacay lianna daalika lanna daaliku madkuurkan la sheegaya macluumun waa mid la og yahay weeye oo la wada garanahayo maxaa leeyahay jaahilka iyo caalimka iyo caruurta iyo hal sagiiri kabiir la wada garanaayo lianna dalik qowlaan lasoo sheeg macluumun oo mid la ogyahay min diin illahi ilahay diintiisa tacaala sareeye daruuratan si dirqiyaa ah lagu ogyahay qasabaa ah lagu ogyahay faman khaalafa qofkii khilaafa fiih dhexdiisa weeye faqad kadaba allaha tacaala alluu beeniye weeye wa rasuulu sal rasuulka ilaahay buu wuxuu ku beeniye fii khabarihima khabarkoodii warkoodii waxay sheegeen buu ku beeniye fa xukima markaasaa waxaa la xukumay weeye bikufrihi gaalnimadiisaa la xukumay wey fa xukima markaasaa waxaa la xukumay bikufrihi biridati ayaa la xukumay midka asaga marka noocan asaga ah oo daruuriyaat diin ah waxaa weeye ta'wiil kama maxaa la yidhaha kama kama cuntamo ijtihaadna kama furno cidna loogu cudaari maayo sheekh waa ka takhalusa midka asaga waa dhib yari wathani midka labaad waxa weye ma shay weye lam yuclam aan la ogaan min diini rasuulilah sal nebiga ilahay diinta aan la ogaan daruuratan si dirqiya loogama ogaan si dirqiya loogama ogaan kal axkaam axkaamtii xukumadii wey allatii axkaamtaasoo tasbutu ku sugnaatay maxaa la yidhaha ama tusbatu lagu sugo biijmaaci الصaxaaba allatii axkaamtaasoo maxaa la yidhaahdaa tusbatu lagu sugo wey abata walaakinahaa ayadu buu yidhi macnaha saxaabo iyo fuqaadi ka dambaysa waa ku ijmaceen masaaisan ayada walaakinahaa waxaa la yidhahda axkaamta ayada walaakinaha axkaamtu waxaa la lam tuclam lama ogaan min diini rasuuli sal l nabi maxamed diinta laga daruuratan si dirqiya qasaba laguma ogaan falxaqu xaq iyo sawaabku min daalika axkaamta noocaana weeye fii waaxidin buu ahaaday w hal qowl haddii laysku maandhaafo xaqa iyo sawaabku waa hal mid w haddii masaa'ishan lagu ijmaco saxaaba ku ijmace fuqaha ku ijmaceen wadaad khilaaf ka keeno laysku maandhaafo sawaabka iyo xaqu waa hal mid weeye labana ma noqdo wey ayib qofkii khilaafay asaga ka warran mala tagfiirin mise maxaa lagu samay wahuwa waxaa weeye biyo maa ajmaca iyadu sii fasira wahuwa maa ajmaca annaasu calayhi waana waxay dad ku ijmaaceen wey wahuwa maa ajmaca calayhi annaas alxaqu min dalika fii waaxidin hal qowl waaxid buu ku jiraa wey wahuwa maa ajmac annaasu calayh waana dadku waxay ku ijmaaceen weeye haye faman khaalafa qofka khilaafa oo diida fii shay min daalika howlahan la soo sheegay oo ah hawsha maxaa la yidhaha maa culima min diin rasul alay slam daruuratan kalaxkaam alati habat bilijmaci saxaaba wahayrihim weeye faman khaalafa fii dalika fii shay min dalika bacda alcilmi markuu ogaado cilmiga macrifooyisha ka gadaal fa huwa faasiqun midka asaga waa faasiq diin laawaa maxaa la yidhaahdaa diintana aan maxaa la yihahdaa saaxib اlkabiira ah weeye saaxib اlkabiira marka ma fisqigii maxaa la yidhaahdaa riddadaaha ma aha buu rabaa inuu ku yidhaahdo ninka la yihahda shiraazi ee waxaa weeye waa maxaa la yidhaahdaa waa kabiira min alkabaa'ir ayuu ku jiraa hawl khatara ayuu ku jiraaw ayb marka maadaama ijmaaca hadda miaalada ay bixiyaan waxaa ka mid a ah, oo nusuusta ay ku tago laguna ijmaacay gabadha maxaa la yidhahdaa bintul maxaa la yidhaahdaa sulbi iyo ukhtada maxaa la yidhaahdaa inay markii ukhtadu bintu sulbiga markay qaadato nisfi ay qaadato ukhtadu inay qaadanaysa hee sudus inay qaadanayso takmilat ulutayn inaysaa ku noqonaya waa masale ijmaaca xadiisna waa ku timidu waad garanaysa abu muusa la weydiiyey markaasuu fadwooday waxaa la yidhaahdaa markaas cabdullahi bn mascuud loo sheegay markaasuu yii sax ma ah siduu fadwooday xadiiskiina kabacdi uu sheegay markaasu abu muusa iyo mardame aniga su-aal ay weydiinay maadaama uu nin caalim nala joogo aniga su-aasha su-aalaha iga joojiygo ayb marka maadaama xadiis ku sugnaatay saana lagu ijmaacay khilaafta maruusan ka dhicinin waxaa weye ninkii khilaafa ka war oo maanta yidhaha maya ma jirto lama siinay sudus lama siinayo ama hadal ka keena maxaa xala ijmacaasaa ninkii khilaafa ayb markuu ogaaday hadduusan ogeyn hadda waa loo sheegi taa dhib male haddii laakiin markuu ogaado uu dood ka keeno mala takfiirin mise waa la tafsiiqin waa la tabdiicin taa ayada way maxaa la yidhaahdaa hawshu ka hadlaayo hawshu ka hadlayo shiraasi maxaa la yidhaha uu ka hadlaayo shiraasi hadda wuxuu sheegay in maxaa la yidhaahdaa la tabdiicinayo in la tabdiicinayo ayuu sheegay laakiin dee wadaaddo waxaa jira masaa-isha noocaasoo mujmaca oo dadka culimmadu ay og yihiin caamadu yaysan ogaan laakiin culimmadii ahlulcilmiga iyo talabatulcilmiga ay ka warqabto ninkii qarariya oo dilaaca loo sharxa oo diido oo diida hawsha ka madax taaga in la takfiirinaayo wadaaddo qabaana waa jiraan wadaaddo qabaana hawsha waa jiraan lakin hadda shiiraasi asagu xagga fisqiga maxay kabiir min alkabaa'ira ayuu u shay wey ayb marka taa macnaheed waxaa weeye hadduu faasiq noqday fadwadiisa iyo maxaa la yidhaahdaa la aqbali mahayo fadwadiisa la aqbali mahayo qada loo dhiibi mahayo salaad ma laguduba tukanaya dood baa ka dhalanaysa ijmaac ma lo qowlkiisa haddii ijmaacay noqto qowlkiisa ma la ictibaarinaya khilaafsan lama ictibaarinayo ayad lafta dood baa ka taagan wey wadaad waxay la ictibaarinaya wadaadna lama ictibaarin leeyihin marka waa dhib badan tahay masalada aya marka masalo khatara wey laakiin tii hore inay ka hoosaysa ujeeda hadduu laakiin hal ogow hadduu ka caada dhigto hadduu ka caada dhigto oo dhaqan ka dhigto inuu masaa'isha noocaasa ijmaaca noocaasa uu qarariyo oo dilaaciyo oo ka aqdaamto ka adeegto taa waxay ku tusaysaa nin danle inuu yahay ninku hadday masale ka dhacdo xoogaa intay wax istusaan oo loo sheego inay ijmaacatu shubahaad ku dhashaanoo waxuna ku uu dido war la gartay hala tafsiiqiya laakiin hadday masaa'isha noocaasoo culummada ku ijmaaceen uu caadiya dhaqan ka dhigto shaqadiisa ka dhigta inuu ka adeegto aqdaamto oo ku noqnoqdo taa asaga in la tagfiiriya laysa bimacid sheekho kii hore laga daba tuurahaya kusoo alridaya wixii wa amaa ma sooma iyo axkaam yasuuqu uu cuntamaya fiihi dhexda alijtihaad u ijtihaado oo la dadaalo wa huwa almasaa'ilu waa masaa'ishii wey alatii masaa'ishaasoo ikhtalafa isku khilaafan isku maandhaafeen fiiha dhexdeeda fuqaa'aau lamsaar culammada maxaa laya gobollada iyo degmooyinka calaa qowleyni laba qowl la isugu maandhaafe iyo wa agsaro wax ka badan weeye agsara wax ka badan weeye faqad ikhtalafa waa isku khilaafeen waa isku maandhaafeen asxaabuna asxaabu shaafici fi waa isku maandhaafeen masaaisha noocaana oo maxaa l culamaau amsaar iyo maxaa la yidha mujtadiintu isku khilaafeen laba qowl iyo saddex qowl culamadu waa isku khilaafeen maxaa shaaficiyadu maxaa laga samaynaya macnaha maxaa laga maxaa laga wadaana waxaa weeye qowlku ma hal midbaa caqliyaadkii maaha laga soo bax daruuriyaadkii oo laba loo qaybiyana ma aha riyaadki labada loo qabiya labadba qowlka sawaabka waa hal mid bu ku jiraa baa lagu yidhi laakiin midna ninkii khilaaf waa la tagfiriyey midna waa la tabdiciyo labadaas xagga u tuur laakiin masaa'isha maxaa la yidhaha ijtihaadku uu ka cuntamo culummaduna isku maandhaafeen aqwaasha ku jirta kurtigeed ma wada sawaabba mise maxaa la yidhaahdaa mid baa xaq inta kale waa baatil taasaa laga hadlayaa faqad ikhtalafa asxaabuna fiih famin waxaa ka mida man qaaliya alxaqu xaq iyo sawaabku min daalika aqwaashaas iyo khilaafkaas maxaa la yihahdaa kulligii dhammaantiisu wey alxaqu min dalika kullihi waxaa wey fii waaxidin hal mid buu ku jira wadaada yiri baa jiro wey wamaa cadaahu qowlkaa wixii ka soo harana baailun waa baail bay dhaheen daaqadaa laga tuurahayaa wey warkaas maxaa la yihahdaa culamaa qabto wey inuu xoog badan yahay mushiraasi ugu bila arkaysaa ilaa waxay dhaheen laakina wey ana alima dembigu weeye ilaa laakina ku noqonayo ana alima dembigu mawduucun waa mid laga dejiyey weye can ilmukhti kii gafay fiihi maxaa la yihaahdaa i haadi maaa la yihaha masaail wey maxaa la yihaahdaa masaaishan iyo aqwaashan ayada qofka ku gafay iihi anmuqdi fiih qofka ku gafay masaaishan maaa l wamaa yasuuqu fi lijtihaad qofka ku gafay waxaa weeye alimu mawduucun wa marfuucun wey mawduucun usa qaar waxay qorayaan marfuuc qaarna waxay qorayaan mawduuc labaduba maaa l waa jiraan ayb marka kawaad ujeedaa xukunka hore muxuu ku yidhi waxaa hortaan dhammeey wadakara wuuna sheegay hada alqaa'ilu qaa'ilkan wuxuu sheegay oo dhahaya xaqu hal qowl buu ku jiraa qofkii maxaa la yidhahdaa laakiin ku gafay natiijadiiyo sawaabkii ismigii dembiga waa laga rafciyey oo dembi ma leh wuxuu sheega ana haada madhabkan asaga ahu iyo qowlkan asaga huwa madhabu shaaficiyi imaamu shaafici raximah llahu tacala qowlkiisa inuu yahay wey laa qowla lahu hayrahu qowl aan kan ahayna male wey imaamu shaafici qowlkiisa isma baraambarin laba qowlna kama leh bay dheen wadaadaan wuxuu leeya hal qowl buu leeyahay wey qofkii maxaa la yidhaahdaa aqwaasha noocaasi masaa'il ijtihaad ku furan yahay marka laysku khilaafo sawaabku waa hal qowl buu yidhi qowl kalena kama furna saasuu yidhi w imaamu shaafici qofka maxaa la gafala marfuuc can اlitmi dembi waa laga rafciye weeye dembigiisa waa loo dhaafay masale marka dhib badan weeyo waxaa weeye ay isku hayaan usuuliyiintu maxaana loo yaqaana kuda usulfiqi usuuliga usuulka waxaa loo yaqaanaa masalatu maxaa la yidhaahdaa almukhطi'a wاlmusawiba baa loo yaqaana almukhطi'a maxaa la culimmada kuwa maxaa la yidhaha qowl kasta oo la ijtihaaday waa lagu gafa yihahda almukhطi'a baa loo yaqaana bishri mariis iyo shayaaطiin baa watay wadaada roonna waa ku qaldameen waraadku sheegi doonaa qaala waxaa loo yaqaanaa musawir qole waxay ku leeyihiin nin kastoo ijtihaaday waxaa weeye waa saxan yahay sawaab wey wixiisu qolna waxay ku leeyihiin waa maxaa leeya waa aasin bay ku dhahayaan wey maalmo qofka gafay baana laga hadlaya deena la soco maxaa laga hadlayaa qofku hadduu intuu ijtihaaday ijtihaadkiisasa uu asiibo xaqii dood kama taagna la yskuma hayo laakiin doodda maxay ka taagantaha qof inta ijtihaaday gafay wey wax la ysku hayo kaas way dooddu meeshay ka taaganta qole waxay ku leeyihin marka qofkii ijtihaaday oo gafay e waxaa weeye gef inuu masaladii ku gafay waa garan asaga ka warrama caasim waa mujrim wey mukhtia ah kuwaa loo yaqaana qola culammana maxay ku dhaheen oo hadda sida qowlka hore ku bilaabaya waxay ku dhaheen qofku hadduu ijtihaaday oo masaladii uu ku gafo sawaabkii gafay asagu waxaa weeye khayru caasim weeye waana ma'juur hal ajar buu leey halkaasi ka rideen labada qowl horta wey ayb maxaana laysku haya laftooda asal ku haysaa labada asal waxay ku haysaa xaqa iyo masaa lagu ijtihaadahayo ma masalo jirta oo xaqa oo sawaaba cindallaahi saa ku qoranba masaladu waa mucayana ilaahay agtiisa kada iyo kada saa wey annaguna ayadii baan raadinaynaa mise ilaahay subxaana wa tacala agtiisa masaladu mucayana maaha xukunna kuma lehee xukunka iyo xaq iyo sawaabku wuxuu ku xidhan yahay nin waliba dadaalkiisa wey marka adigu waa ijtihaaday sibaad u aragtay waxaa weeye sawaab bay noqotay marka waxaa weeye sida adugu ad u aragtay sawaabow wadaad kalaa ijtihaaday si kaluu arkay suu arkay baa sawaabo marka xaq mucayanu ma jiro cind allahi caza wajal ee maxaa weeye hadba xaq wuxuu ku caddaanaya cidda ijtihaadaysa oo ijtihaadka bixinaysa asalkaasay ku dhisan tahay marka waa asal aad u liito wey asal aad u liito sida sabab kale waxaa weeye xaqu waxaa weeye inuu mucayan yahay cind allahi caza wajal dadka mujtahidiinta na maxaa la yidhaha xaqa asaga ay raadinayaan lianna lahu amaaraat wa dalaalaat wa calaamaat ayuu leeyahay weeye iyo qawaacid loo mara ayuu leeyahay iyo maqaasid iyo masaalic iyo manaafic laga fiirinayo ayaa jira wey taas marka lasu haya marka waxay dhheen faminhu man qaala yidhi alxaqu min dalika kullihi aqwaasha iyo masaa-isha waxaa la maandhaafay fii waaxidin wama cadahu baaطin weeye ilaa ana alإثma dembigii weeye mowduucun waxaa la waa laga dejiyay can اlmukhطi'i fiihi waxaa la masaa-ishan lagu ijtaad kufriga qof ku wadakara wuxuu sheega hada alqaa'il wuxuu sheega ana haada midkaan asaga oo xaqu inuu hal qowl ku sugan yahay waaid inkusa inta kalo baatil tahay huwa madhabu shaafici inuu yahay wey raximah llahu tacaala laa qawla lahu hayrahu qowl kale inuusan lahayn buu sheegay wey ayb marka weligaa waa inaad la socoto sida shekh islam taymi iyo khayrisa ay dhiraandhiriyeen shidaasin hadda u wado macnaha isma laazimaan wadaadku intuu ijtihaado horta qofku shardi waxaa marka hore inuu ijtihaadka xaq u leeyahay inaad ijtihaadka mudanto xaq u leedahay oo qof mujtahid aa tahay iyadu waa shardi xagga ladood kama taagna haddii markaa aad ijtihaadda adoo xaq u leh haddaad xaqi asiibto dood kama taagno haddaad gefto wadaaddadan hadda le maxaa la yidhaahdaa shiraash uu soo hormariyey waxay ku leeyihiin isma kama ma laazimahaynan isku maxaa la yidhahda ismana qabanayso laazimna maaha inay isku xidhan kama dhalanayso inaad xaqii aad maxaa la ku gafto iyo inaad aasim tahay waxaad dhici karta xaqii inaad ku gafto laakiin aadan aasim ahayn haylan bini aadan baa tahay maxanaa xaqii ood gafto iyo inaad aasim baa lagugu jimaata inuu yidhaha isma laazima xaqii baad maale gafaysaa ijtihaad baa loti dadaal baad bicisay laakiin maadan asiimin ajar baad yeelanaysaa weeye ajarka ijtihaadkaaw laakiin qolada kale waxay ku leeyihin muctasilada qayrkood waxay ku leeyihin maya marba haddaad tirahdeen waa gafay sooma ijtihaadin ha waa gafay haddaad tirahdeen masaladiisu kuma gafin ha aasim wey dembigiisuna waa diyaar marka waxaa le war labada isma qabtaan qofku waa dadaale ijtihaad buu buxiyey xaq buuna u lahaa hadduu asiiba khayr garano laba ajir buu leeya hadduu gafo soo ajirkii ijtihaadkuu leeya gafkiina maxaa leeya dembigiina marfuucuu ka yahay taasay diidan yihin marka taana adila hadday caddaynayso maxaa leeya warkooda loo joojin maayo tii laga hadlaya kutub usul ixtaalow wa min asxaabina waxaa ka mid a ah, man qaala iyo fiih waxaa ku sugan masaladan ayada waxaa ku sugan oo maa yasuuqu fii jihaad weeye qowlaani baa ku sugan laba qowl imaamu shaafici baa ku leeyaha ku sugan axadu waa maa qulnaahu waa midka aan niri oo hadda aan soo hormarinay wey fa minhu man qaala alxaqu min dalika kulli fii waaxid midkaan soo hormarinay wey wahaani midka labaadna waxaa weeye ana kulla mujtahidin mujtahid kasta qof kastoo dadaala musiibun xaqiibu asiibay wey musiibkaa markii la yidhi yaa laysku hayaa marka doodba hadda halkan ka dhalbalanaysa dood adag ba halkan ka bilaabanaysa musiibka maxaad ka wadaan haddaad ka wadaan in uu qofkaanu xaq u lahaa oo darajo ijtihaad gaaray o inu ijtihaad xaq u lahaa haddaad ka waddaa sax wey ijtihaadkaasi camalkii daalku bixiya musiibku ku ahow taa waa saxiix odhin malew haddaad ka wadaan laakiin qof kasta oo ijtihaaday oo dadaal bixiya xukun gaar go'aanku gaaray waa ku saxanya waana xaq waa sawaab haddaad ka wadaan ee baail bay noqonaysaa labada qowl ba kasoo boodsa halkan la isku haya aani waxa wy ana kula mujtahidin musiib mid kastoo maxaa la ijtihaaday waa musiib wa huwa daahiru qowli maalik maalik daahirkiisa qowlkiisa ka muuqata weye saas culamada maalikiya soo rareen wey abi xaniifata abi xaniifana asaguna maxaa la yidhaha sidoo kale weeye raximahumullah labada alla u naxariistay wa huwa madhab muctazila madhabka muctaziladu qabaan weeye madhab muctazila ay qabaan weeye waa abiasan ashcari abiasan ashcari cali bn ismaaciil qowlkuu qabo weeye asaguna qowlku qaba daahirka culamadaas ay qabaan abiasan ashcari uu qabashcari uu qabana waa sidaan wey oo maxay tahay kulla mujtahidin musiib laakiin maxaa laga wadaa wey ayada tafsiirkeeda laysku qabaan oo laysku hayaa ma waxaad ka wadaan qofkan mujtahid buu lahaa darajadan waa gaaray inuu aq u lahaa ijtihaadkiisa ficilka ijtihaadka uu sameeyana musiib buu ku yahay maaha natiijada ficilka uusa ijtihaadka maadaama mujtahidu yahay sawaabu ku taagay aq buuna uleeya waana loo idmay hawl loo idmay baynu ku jiraa sawaabkuna ku jiraa misaasaad ka wadaan taasaa ka wadaan mutafaq dhib male haddaad laakiin ka wadaan wax kastiiyo natiijo kastiiyo xukun kastoo gaaro waa sax haddaad ka wadaan oo boqol nin hadday inta ijtihaadaan masale muddo meel dhigo boqol qowl ay gasho kurta waa musiba haddaad ka wadaan hadaa baatil wey waxaa war soconayana maaha maaho وحكى وحكايته وسون غليه القاضي ابو بكر الاشعري قاضي ابو بكر باقلان ويه عن ابي علي بن ابي هريره من اصحاب الوجوه وكسر من اصحابنا وكسر انه اسو كان انه يقول مدير هذا باخره مركي محل مددي وقت سو دمبيسي عمركيس اه باخره باخره معناها عمركيس نولشه مركي ugu dambeysay wakhtiyadii uu dhiman rabay ugu dambayse wuxuu ohan jira eh, ina alxaqa xaq sawaabku min haadi aqaawiil aqaawiishan aqwaashan ayada fii waaxidin hal mid buu ku suganya maqtuucun bihi weliba la goynaayo la jasminayo cinda allahi alla agtiisa wey aqwaashan wuxuu ohan jira weeye cali bin abi wuxuu ohan jira aqwaashan ayada xaqu hal mid buu ku jiraa weliba cinda allahi caza wajalna sidaasu ka yahay wey hal mid baa lagoynaya aqwaasha aq waa hal mid cind allahna saa iska noqonhaya tacaala wa ina mukhti'ahu kii gafay xaqa qofkii gafana hee ma'huumun waa aaim wey ma'huumun ee yuxkam biismi wey dembigiisa la xukumhaya ina mukhti'ahu kii xaqa gafay weeye ma'huumun waa dembiile weeye waana mujrima waana aasim saas yiri walxukmu haddii la xukuma ka waran walxukmu maxaa la yidhaahdaa bikhilaafihi xaqaas khilaafkiisa xaq cinda allahi ay wala socaad عند الله هذه الخلافة والحكم بخلافه حق اسمح لي الصواب خلاف هذه الحكومة منقوض ولا برنا ياوي هذه قاضي وصاوح كو حكم انت اجتهاد ولا برنا قديس ولا كطورها ياوي والحق بخلافه إلا حكم الله فيه بخلافه خلاف الحق عند الله حق المقطوع عند الله ويهدي له خلافه منقوض ولا برنا يا ولا كطورها ياوي لغنا يلي مايو wa wahuwa qowl acami weeye abubakar weeye abubakr acami aa la yihahda min almuctazila buu ahaa shaydaan bu asaguna aw inkaar qaba ayuu ahaw wabnu culaya ibraahim weeye ibnu culaya aabbihiis hadda waa muxadis waad ogtay kutub saxiixan usana kudhex yaala ninka laakiin asagu waa nin inkaar qabo daala mudil ah ayuu ahaa ibnu culaya imaam shaafici aad buu maxaa la yidhaahdaa u weerari jiray wey daal mudillia oo dadka inta dariiqyada u fariisaday wadooyinka xaqa ka leexinayay way ori jiray inkaar baa qaatacu ariiq maaa l diin wlaq ayuu ohan jira imaam shaafici marka ibnu culaya ayaa kamid ibraahim maxaa la yihahda ibnu ismaaciil ibnu culaya ayaa ka mida ragga madhabkaa qabo oo bishir maniis baa kamid bishir ibnu qiyaas ayaa kamid asaguna waa shaydan weli waa la tagfiiriye asaga waad garanaysaan asaga waa la tagfiiriye wey maxaa le ninka la yidhaahdo wadaadkii eh, daarim daarim de ninka radiye waad garanaysaan daarim radil maxaa le almarisi kitaabkaad aragteen oo khatarta ah meeshay ka soo baxday wey ninkaasa lagu duulay oo lagu guuray markaas waxaan ka helnay kitaab aan la arag oo la maqal oo muslimiintu ay mahadiyeen ayaa laga helay jazaa allahu khayr ayib marka bashir mariisa khiyaas marka waa la takfiriyey asaga waa la takfiriyey asaga si caynaa loo takfiriyey marka raggaasa madhabkaa qaba wey raggaasa madhabkaa qaba maxay dhaheen xaqu waa maqtuuc cinda allahi caza wajalla waa mid weeye laakiin ninkii gafana waa aasim weeye xaqu inuu maqtuuc yahay cinda allahi xagga doodu kama taagna laakiin dood waxay ka taaganta waxa la isku hayaa wa ina mukhtiahu ma'huuman walxukm bikhilaafi manquud waxa la isku hayo waxaana qofka aaimiga mujrimiyo dembiilaya doodolkii taaganta inad halkaa wey meesha la isku hayo wakhtalafa waa ismaan dhaafeen wey alqaa'iluuna min asxaabina asxaabtanada maxaa la yihaa alqaa'iluuna wakhtalafa maxaa la yihaa alqaa'iluuna min asxaabina ina alxaqa fi waaxidin kuwale waa ismaan dhaafeen maxaa laga wadaa ina alxaqa waaxidun maxaa la yidhaahdaa kulli maxaa la mujtahid musiib maxaa laga wadaaba ismu aan dhaafin tafsiirka aan iisha hormariyey oo ahayd waxaa laga wadaa inuu ijtihaadka xaq u leeyahay mise qowlka sidaa sawaaba tii baa la sharcaya waikhtalafa alqaa'iluna min asxaabina ina alxaqa fii waaxidin baa laysku baa laysku maan dhaafay fii waaxidin ina alxaqa fii waaxidin fii annahu waxaa weeye annahu amar yashaaniye halil kullu nin kastoo ijtihaada ijtihaadoo dadaala musiibun miyaa fii ijtihaadihi am laa ijtihaadkiisa way hadda la soco natiijada ha gaari natiijada oo xukunka inuu xaq asiibo iyo inuu gafo maya wax laga hadlay maa waxaa weeye annahu amar yeeshaanaya hal kullu mid kaste oo ijtihaada musiibu miyaa fii ijtihaadi ijtihaadkiia dadaalku bixiya am laa saasaa horta laysku hayaa marka koodaad waa inaa intaa fahanto masalada inaa intaa fahanto ijtihaadka intaanan xukunka iyo masalada u go-aan karin intaanan gaarin horta mataasaa laga wada kullu mujtahidin musiib oo bimacnaa ijtihaadkiisii iyo hawsha u kacay wuu ku saxan yahay xaq uuna u lahaa hawl ilaahay u ogolaya rasuulkiisa oo muslimiinta ogolayn bu ku dhaqaaqma taasaa laga wadaa am laa mise maya faqaala bacduhum waxay yidhahdeen marka weeye ina almukhtia midka gafay fi lxukmi xukunka midka ku gafay xukunka adigo waa natiijadu gaaray la soco markuu ijtihaaday xukunku gaaray wey ina almukhtia midka ku gafay fi lxukmi natiijadii xukunka ku gafay mukhtiuun sidoo kalena waa ku gafay fi lijtihaad ijtihaadkiina waa ku gafay ijtihaadkii hawshuu qabtayna waa ku gafay waana aatim wey waxay ku leeyihin dee ula soco marka hore kuwa kuusoo hormariya waa mutalaazimaan bay leeyihin war nin tusaaleahaan imaamu shaafici baa ijtihaaday waa caalim waa mujtahid ijtihaadka waa loo ogolay waa isla ogana muttafaq baynana taa horta waa xagga dhig in ijtihaadka loo ogolaya mujtahidna iyo xaqna u leeyahay wuu ijtihaada markuu ijtihaaday hee masalada xukun buu riday fa akhta'a waana gafay waxay ku leeyihiin shaafici ijtihaadkii uu sameeyey iyo dadaalka uu bixiyey wuu ku gafay masaladiina waa ku gafay laba gaf waa aasimu maadaduna maay kuleeyihin ahlaq maay kuleeyihin maya ninkaanu soo mujinayn inu shaafici sawsilaana ogolay hawshan soo xaq uma lahayn ha ijtihaadkuu bixiyey iyo dadaalkuu bixiyey ilaahay baa ku addoonsaday wuuna ku asiibay waana ku saxan yahay laakiin natiijada u gaaro oo ku gafay he waa si ugu gafay aatimna ma ah marfuuc maaa imi maaa wadunuub wey halkaas marka dood ka taagan tahay marka waxay ku yidhi faqaala bacdu ina almukhtia fi lxukmi muqtin fi lijtihaad ijtihaadkiina waa ku gafay xukmkiina waa ku gafay mana kala harayaan bay deen imanka an yukhطica inuu maxaa la yidhaha ku gafay filxukmi xukunka inuu ku gafay haba maxaa la yidhaahdaa bannaanaatee waxaa weeye ina alkula musiin filijtihaadi ijtihaadkiisa maxaa la yidhahda waa ku saxan yahay waana sawaab inuu ijtihaadan xaq waa u leeyahay waa in akhta waa in maxaa la yidhahda jaas haba bannaanaato an yukhda inuu ku gafo filxukmi xukunka ku gafo kuwaan marka kuwiisa hore soo kama sokeeyaan hore ka sokeeyaan wey waxay ku dhahan ina alkula musiibun filijtihaad ijtihaad inuu ijtihaado horta musiibu ku yahay waana ku saxan yahay xaqna waa u leeyahay waa ijaasa haba bannaanaato an yukhطia inuu ku gafo fi اlxukmi xukmku saxw marka wxukiya daalika can abicabaas maaa l msuraj maas waa laga xikaado wakhtalafa alqaa'iluuna haddana waa ismaan dhaafeen bianna kula mujtahidin musiib waa ismaan dhaafeen ah, haddana wax ismaan dhaafay ee culummadii ilahay kula mujtahidin musiib ayaa ismaan dhaafay oo kuwa ina kula musiibun fi ijtihaadi kuwii laaba ismaan dhaafay faqaala bacdu asxaabi abi xaniifa waxay dhaheen ina cinda allaahi alle agtiisa caza qaaliban wajalla weynaaye ashbaha mid maxaa la yihahdaa xaqi u eg ba ahaaday ashbaha manaa wuu tafsiiri doona asaga badin doona saa badin doona oo hadda tafsiirkaas maxaa laga badin doona laakiin markii lasoo khulaaseeyo laba macna uga xoog badan oo de ibnu qudaamiya kayrkiisna ay sheegaan iyo shaaficiyadu ay sheegaan muxuu yahay in la ashbaha xukunkan uu gaarayo mujtahidku asaga xaqi ugu dhow iyo masaalixu shariica iyo xikamkii iyo manaaficda asagaa u dhow insaa la yihah ashbaha maxaa ashbah liqawaacid الshariica wmasaalix wاlmafaasid in la yihahdo maqaasid sharica asagaa u dhow la yihahdo saas waa qowl qowlkaa xoog badan qowlka laad waxa in la yihahdo ashbaha maa cind allahi caza wajal alle wixii agtiisa ahaaday ayuu kanu shabbaho u dhow yahay bicalaamad in la labadaas qowl baa ugu xogan lakin tafsir badan asaga gelin doona marka asxaabu abi xaniifa maxay dhahen ina cind allahi caza qaali maxaa leey wajalla weynaya ashbaha maxaa le mid xaqi shabbaha waa eg weeye maxaa jira weeye kaasoo ashbahaasoo matluubun la dalbayo oo mujtahidku uu raadinayo ha maxnaha ashbah baa jira xaqii ilaahay agtiisa ah shabaho u dhow mujtahidkuna kaasu baadigoobayo maa buraashadiisa u dhaansaday wey rubamaa waxaa la arkaa weeye oo dhacda asaabahu inuu ashbahaa uu asiibo almujtahidu mujtahidku inuu asiibo wey wa rubamaa waxaa la arkaa akhta'ahu inuu gafo wey inuu gafana waa dhaci kartaa weeye aye wa minhu waxaa ka mida weye ayagii asxaabu abu xaniifa man ankara daalika kuwa hawshaa inkiray baa jira wey hawshaa diiday oo inkiray oo qoonsaday ayaa jira oo diidan wey hawshaa kuwa diiday oo inkiray ayaa jira weeye oo yidhi ma jirto hawshaa ma jirta kuwa yiri baa ka mida ah. wlqaa'iluuna hadda marka maxaa la yidhaahdaa kuwa yiri marka ashbahiba hadda raba inu fasiro ashbahi ah, macnaha kuwan dambe isku le wa man ankara dalika waxay leeyihin wax ashbaha la yidhahda ma jirto wax ashbah la yihahdo meeshaan ma jirto wey saasay warkaasay leeyihin wlqaa'iluuna bilashbah buu hadda inuu fasiro wlqaa'iluuna bilashbahi shabah iyo maxaa la yihaa xaqa ilahay agtiisaada ama masaalixdii u dhowya qoladii ashbax maxaa laga wadaa tafsiirkiisa la isku hay walqayla bilashbax ikhtalafu waxay isku khilaafeen iskuma dhaafeen fii tafsiirihi ee fii tafsiiri ashbax iskuma dhaafeen wey soo ma jeedin fa min waxaa ka mida man baa ka mida abaa diiday tafsiirow inuu tafsiiro la caddeeyaba waa diiday biaktara wax ka badan min annahu ashbax bas waxaa <laughs> leeyahay markii ashbax dheh baa laynoo fasiraysa inayn diidnay ashbax war haddii ashbax garanaya ashbax maxaa ka wada noo fasira waa diidnay dheh ashbax haysta bas Ah. min waxaa ka mida qoladaana dhow soo maa ashb wuu shabahawy cind allahi alle agtiisa fii xukmi اxaadiثati xaadiثada iyo masalada cusub oo hadda mujtahidku baaray xukunkeeda ayuu shabahaa weye ah, ashbah alashbah weeye cind allahi fii xukmi axaadiiii masalada cusub quwata shabah wey quwata shabah xagga isu ekaanshada quwatu shabah baa ku jirta wey biquwati amaaraat baynu ku aaday quwatu shabah laguu sheegana waxaa weeye biquwati amaaraat calaamaadka iyo awsaafta iyo macaanida ayaa aad u xoog badan oo maxaa la yidhahda inuu shabaho maa cinda allah caza wajal saas qolaa ku fasire haddii saa la maro waxaa la san hadii la maro waad fiicantihin wahaadaa tasriixun biana alxaqa fii waaxidin weeye marka saasay noqonaysaa wey haddaad tiraadaan calaamaad iyo awsaaf iyo maxaa la yidhahdaa buu leeyahay weeye oo shabah baa jira qawiyaa jira haddaad tiraadeen waa maxaa la yidha hawshaa waa fiican tahay hawshaa waa fiican tahayo waa sidii la rabay wahada tasriix biana alxaqa oo maxay noqonaysaa xaqu wuxuu ku jiraa weeye midka qawaacidu shariica wa maqaasidu shariica maxaa la yidhaha waafaqsan masaalix iyo mafaasid khilaafsan oo nusuusta u markhaati kacayso hadda haadaa huwa alxaq weyaan sida qowlka marka wuxuu noqonaya kaa unbu maxaa sawaabka sawaabkii xaq ku jiraa intii ka soo hartay soo maaha oo awsaaftii iyo macaanidii iyo amaaraadka aysan maxaa ku xoog badnayn baadil baa daaqada laga tuuraya marka waa tasriix bale waa tasriixun biana alxaqa في waaxidin qowl waaxid yajibu waajib yahay wey alabuhu alabu hada alxaq qowlka asaga ah in la dalba ay waajib tahay wa saxiixu shiraas gabagabaynahayaaye aan iska gabagabayna annaga laftina waa nugu dheeraatay wasaxiix waxaa ku weye buu yihi ayib maya cafwan qaala bacdum waxay dhaheen wey waqaala bacdum waxay yidhaahdeen alashbah waxaa laga wadaa cind allahi tacaala waxaa laga wadaa ana cindahu alla agtiisa fii hadi xaadiثatin ana cindahu cinda allahi caza wajal lala soco qaala bacduha alashbahu waxaa laga wadaa bay dheheen alashbahu cinda allahi tacaala waxaa laga wadaa ana cindahu cinda allahi caza wajal fii haadi alxaadisati masaladan cusub xukman xukun bay leedahay alla xukun go-an oo maqtuuca ayay leedahay calimahu man calima wajaylo he man jaylow shaafica ku habsado ama abu xaniifa dhinaca ka maree he laakiin masaladu alla agta xukun bay ku leedahay maqtuuca go-an low nasa hadduu caddeeyo wey low nasa alla hadduu caddeeyo calayhi cala alxukmi hadduu caddeeyo xataa aayad ku sheegi lahaye wabayanahu uu caddeeyoo sharxo hee lam yanusa lam yanusa maxaa la yidhaahdaa ma caddeeyeen nasna kuma keeneen weeye ilaa calayhi kaas mooge wax kale kuma keeneen xataa haddii aad qur-aanka ku imaan lahayd oo xadiis ku imaan lahayd hee kaa un hadda meesha ku qarsoon alla agtiyaala kaa unba ku imaan lahaw marka laba xukun saddex xukun ala agta yaallo oo maxaa la raadinayo ama mutacadida ma jiro sidoo kale ma jiro weeye meesha xaq ma jiree hadba mujtahidku wuxuu waafaqo oo wuxuu asagu fadwooday siduu sawaab u arko haadaa xaq waxa weeye kaas waxa ku habsanaya waana qowl baatilow midka ashaacirada ay qabaan oo ah xaq mucayan cindallahi agta ma jiree waxa weye hadba xaq waxa weye mujtahidku la socdaa mujtahidkaa wax raadinaya suu baaray baaraya markuu meeshu u shadhigo oo yidhaha xali saanaa fadwooday hunaa yanzil xaq xaq halkaas waafaqaya warka war baatilow marka qoladan waxay dhaheen waxaa weeye xukunka xaadiثadu cind allahi xukman bay leeyahay xaadiثadu bay dhaheen low nasa hadduu alla caddayn laha calayhi cala اlxukm hadduu alla aayad qoran xadiis ku keeni laha nas ku imaan laha wabayano caddeeyo lam yanusa maxaa la nas iyo daliil kuma keeneen ilaa calayh ilaa xukunkaas maxaa la alla agtiisa ahaaday oo xaadiثadu alla agtiisa ay ka leedahay ayb marka ninkii ijtihaadana awaabba ku haabsadasiibaaya ninkii gafalugna waa gafara asagiibu dhinac ka maray wey laakiin ma loo haystaa maya looma haysta w waxaa kaloo u baahan in iyada lafteeda la weydiiyo culimmada qaar waxay leeyihiin culimmada ma lagu addoonsada marka hore mushayidka xaqa inuu waafaqa miyaa lagu addoonsaday mise inuu unijahaada lagu addoonsaday qol waxay dhaheen xaqa inuu asiilo laguma addoonsane waxaa la yidhi maadaama aad xaq u leedo mujtahid ato caalimta ijtihaad laakiin xaq inaad asiibto ama aadan asiibin anuu kuma nandirin hariijeed kii hore muxuu ahaa ana alxaqa hee ha la yidhaahdaa inuu yahay waaxidin inuu yahay saas wey ayb ana alxaqa fii waaxidin hal qowl ba aq ku jira aqwaasha kale waa baail wamaa siwaahu qowlka wixii ka soo harayna baail weeye xaqna ma aha sawaabna maaha saas wey waana alima dembiga ka waran culimmada gaftay ka waran xageed marinaysa culimada inta ijtihaaday gafe xageed geynaysa haddaad tira ah, qowlkooda waa baail waana alima dembigu marfuucun ee mawduucun waa mid laga dejiyo laga kor yeelay marfuucun waa mid laga rafciyo laga kor yeelay wa mawduucun mid laga dejiye weeye can ilmukhdi qofkii gafay qofka qowlka ay ku gafay dembigii ismiga waa maxaa la yihahdaa waa laga rafciyo صaxiix dliilkiisa ma sheego aan fasalka gaari wdliilu iska dhibina dliilkiisa lama kala reebi wdliilu waxaa weeye xujada ku tusaysa madhabkana calaa dalika waxaa weeye oo ah inuu mujtahidku marna gafahayo marna casiibahayo hadduu gafana dembigii laga rafcinayo dliilku tusay waa kan hadda dhegeyso wdliilu calaa qowli sal ه alay slm weye ida ijtahada hadduu ijtihaado alxaakimu xaakimku dee صaxiixaynka waxaa ku qoran bukhaari xadiis camr ibn caas waxaa ku qoran idaa xakama alxaakimu idaa xakama alxaakimu kutub usul fiqiga isnaan idaa ijtahada alxaakimu saasaa ku qoran ida jtahad aaakim ama maa akam aakim midkaa tiaado ida jtahad maa hadduu ijtihaad alxaakimu xaakimkuna mujtahidkeeda la soco muftigii weeye xaakimkii mujtahidkii mufti waa isla mid fa asaaba xaqigu asiibo falahu ajraan laba ajar bule ajarkii maxaa l ijtihaadka iyo darajadaas dadaalkuu bixiyey wakti uu ku bixiyey dantiisii hawlihiisa oo dhan uu iska daayey hawsha uu ku soo jeeday uu ku rafaaday in allah laa yudiicu ajra almuxsiniin daayka ajar buu ku helaya xaqi uu ku habsaday maxaa layahay ajr labaad buu ku helay wain jahada hadduu dadaalo mujtahidkii xakimo faakta uu gafana falahu oo sawaabkii uusan haleelina si kale kuufa u fadwoodo xukumo falahu ajrun waaxidun hal ajar buu leeyahay hal ajar buu leeyahay oo ajarkaa waa kee waa ajarkii dadaalka iyo maxaa la soo jeedkii iyo baxigii iyo muraajacadii iyo fakarkii hawsha ayada ahayd wey ama maxaa la yahay dembigiina waa lagaa koryeelay wey dembigiina waa lagaa koryeelay waliannahu buu ku yidhi sheekhu low kaana اjamiicu wlأnahu amar yasha low kaana اjamiic culummada oo dhan weeye ama aqwaashoo dhan wlأnahu amar yasha low kaana اjamiic aqwaashoo dhan xaqan wa sawaaban hadday yihiin aqwaasha oo dhan xaq iyo sawaab hadday yihiin weeye lam yakun ma adan linadri fiirada weeye iyo walbaxsi in la baxsiyo oo masaa'isha la raadiyo nusuusta labada kitabka quraanka laga baxsiyo iyo aqwaal culamaa macnan wax macnaa ma yeelateen waxaa la odhanaya hebel soo soomaaliya khayr caana ku jar kana saas ma dhihin nabad maca hawsha waa dhib yar tahay in wax la baxtiyo nadar la sameeyo munaadaro la sameeyo mujaadalo la sameeyo laysradiyo waxba waa tarteenba hawsha waxma tarteen waa sax waa ama daliilu daliilkii soo ma kutusaya calىa wadci maxaa la mactami dembigii in laga dejiyey oo laga tuuray can almukhtii qofkii gafay famaa dakarnaahu wixii aan sheegnayo min alkhabr xadiiskan kuu sheegnay xadiiskan aan kuu sheegay in qofka ijtihaaday oo gafay dembi aan loo haysan xadiiska kuu sheego waxaa lagu yidhi wan ijtihada fa akhtaa falahu ajru waaxidin ajir buu leeyahy aduguna dembi baad dusha ka saaraysaa shareecada iyo nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam ajir iyo hawaab buu siiyey oo loo qoray waana ammaanan yahay bijtihaadihi ajar baa lagu siiye wey adiguna dembi oo dusha ka saaraysa hada maxaa le baail wey marka ma dhacayso wey ma dhacayso wey ama daliilu calaa wadci ma asani dembiga ismiga laga disa can almukhti famaa dakarnaa waxaa shoo min alkhabari xadiiskaa wey sidoo kale daliila oo ijmaaca wali ana saxaabata radi allahu canhum ajmacad waxay saxaabada waxay ku ijmaaceen weeye calaa taswiiqi in la cuntansiiyo oo la socodsiiyo alxukma xukunka maxaa la yidhaha bikulli waaxidin mid kaste oo min alaqwaali min alaqaawiya aqaawishi aqwaashii ka mida almukhtalafu laysku manaafay fiiha mid kastaoo ka mida inuu saa'iq yahay ayay u arkeen wey ajmacati saxaabada waxay ku ijmaaceen weeye calaa taswiiqi inuu habboon yahay oo meel maraya alxukma bikulli waaxidin min alaqaawiil almukhtalafi fiiha laysku manaafay oo maxay tahay qofkaanu inuu mujtahid yahay xaq u leeyahay inuu ijtihaado xaqiisaa markuu ijtihaadana hadduu xaqii asibana khayr hadduu gafana loo arko qof mujtahida oo gafay inuu yahay asagaan caasim laga dhigin dembiino laga dhigin mujrim laga dhigin la yidha khayr allah ku sheeg waad gaftay laakiin maxaa la yidhaahdaa maadan casiimo wey haddii laakiin uu gafo masaa'il waaweyn ku gafo maxaa la yidhahdaa waa la qabanhayaa wa iqraar اlmukhaalifiin iyo maxaa kuwa khilaafay inay qireen weeye calaa maa dahabuu waa iqraar in lagu qiro oo lagu sugo almukhaalifiina kuwa khilaafay calaa maa dahabuu ilayhi waxa ay ku tageen weye oo min alaqaawiil ah aqwaashii waxay ku tageen ayagana maxaa la yidhahdaa loo daayo wey loo daayo oo maxaa la yidhah la cambaaray oo maxaa la ismi iyo dembi iyo tafsiiq midna aan lagu xukumin wey fadalla hawsha waxay ku tusay weye calaa annahu laa ma'sama inuusan dembi iyo ismi uusan lahayn calaa kulli waaxidin minhum oo ragga ijtihaaday oo culammada ah dembi iyo ismi inaan loo haysan wey oo dembigii marfuucu ka yahay mar hadday ijtihaadeen ijtihaadkan xaq ay u lahaayeen dembigii waa laga rafciyey wax loo haystana ma jiro maaa nusuustasaas hada marka sawaab sida shiraaj uu maxaa le dhinaaniyey haadaa huwa sawaab weeye culimmada mujtahidiinta meeshii ay mareen iyo masaa'ishii ay fadwoodeen maxaale ijtihaadkeedooda uu saa'iq yahay ayaguna ay darajadaa gaareen inaysan ismi iyo dembi aysan ku lahayn hadday ku gafeen bal hal ajar ay leeyihiin haadaa huwa sawaab weeye adaa bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi waasxaabi ajmaciin